bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabun tarjamo male marka baabkan adkaartii unbou ku dhex jiraa uu wadaa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala cubayd bnu yaciish qaala xadahanaa cubayd bnu yaciisha whuwa almuxaamiliyu alcataar hiqat qala xadahanaa yunus wahuwa yunus bnu bukayr huwa saduq yuqdi can ibni isxaaqa can naafici can ibni cumar qaala waxa uu yihi inii la adcuu fii kuli shayin inii aniga la adcuu allan tuugayaa fii kuli shayin shay dhammaantii dhexdiisa min amrii arrinkayga ka mid ah xataa yafsaxa allahu fii mashyi daabbatii ilaa alla subxaanahu watacaalaa ilaa alla subxaanahu watacaalaa uu ii fusxi geliyo oo uu ii waasiciyo daabadeyda socodkeeda ilaa daamadeyda socodkeeda oo ii fusxo geliyo oo ii waasiciyo macnaha ayb xataa araa ilaa aan arko min dalika kaagaasi maa yasurunii wax i farxad gelinayo waxaa laga qaadanayaa marka addoonku xaajaadkiisao dhan kuwa uu isleeyahay wax yar oo iska fudud waaye iyo kuwa culus intaba inuu rabbi subxaanahu watacaala uu ula tiirsado oo uu mar walba isaga ku xirnaado si uu u helo kaalmo uu kaga helo xag alle subxaanahu watacaala tacaala ayb qaala xadahanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaثna cmr bnu cabdillaahi wahuwa cmr bnu cabdillaahi bni wahbin الnakhaciyu اlkuufiyu abu mucaawiya qala xadaثna muhaajirun abulxasan alsaa'iq wahuwa hiqat can cmr bni maymuun alawdiyu can cumara anahu kaana wuxuu ahaa cumar fiima yadcuu waxa uu ku duceysanayo waxaa ku jiray oo dhexdeeda ahaa allaahuma tawafanii maca alabraar allaahuma ya allahu allow tawafanii i oofso maca alabraari baaryaalka macooda walaa tukalifnii walaa tukhlifnii ilaahu ha igu reebin fi ashraari kuwa sharta badan dhexdooda walaa tukhlifnii fi ashraari ha igu reebin wa alxiqnii bilakhyaar dadka akhyaartana ilaahow i haleeshii sidaabuu ku ducaysan jiray ducaa caama waaye marka qala xadahanaa cumar bnu xafsin qala xadahanaa abi wahuwa xafs bnu ghiyaah qala xadathana alacmash qala xadahanaa shaqiiqun qaala kana cabdullaahi cabdullahi bnu mascuud wuxuu ahaa yughiru inuu badinayo an yadcuwa inuu ku ducaysanayo biha ulaai dacwaat ducooyinkan shaqiiqna waa shaqiiq ibnu salama abuu waa waay ducooyinka uu ku ducaysanayay cabdullaahina waxay ahaayeen rabbanaa aslix beynanaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena aslix hagaaji beynanaa dhexdeenna wax aada marka u weyn oo dadka muslimiinta iyaga isdhex degan dhexdoodu in allah subxaanahu watacaala uu hagaajiyo waa wax aada iyo aada u qiimo badan waay allana ou amrayoo uu yidhi wa aslixuu daata beynikum wahdinaa subula asalaam ilaahu jid nabadgelyada ama jannada jidadkeeda nagu toosi oo nagu hanuuni dabcan jannada hal dariiq unbaa loo maraa waana dariiqi rasuulkee wuxuu ka wadaa hadda asbaabaha lagu gaarayo ee daacaadka kala duwan ah dhinacaas u fiirinayaan wanajinaa ilaahu naga kori min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri iftiinka noo badbaadi wasrif cana alfawaaxisha ilaahu naga leexi fawaaxishta iyo waxyaabaha xunxun xaggeenna ka leexi maa dahara minha wamaa batan wixii muuqdo iyo wixii qarsoonaadayba wabaarik lanaa ilaahu noo barake fii asmaacinaa maqaladeenna wa absaarina aragyadeenna wa quluubinaa quluubteenna wa aswaajinaa xaasaskeenna wa duriyaatinaa ubadkeenna ilaahu iyagana noo hagaaji wa aslix li fii duriyatiidi watub calaynaa ilaahu naga towbad aqbal inaka anta atawaabu araxiim wajcalnaa ilaahu waxaad naga yeeshaa shaakiriina linicmatika nicmadaada kuwa ku shukrinaya muhniina bihaa kugu ammaanaya adiga muhniina kuwa ku ammaanaya ilaahu naga yeel bihaa binicmatika kugu ammaanayo qaa'iliina kuwa ku qowlayo bihaa nicmadaada ilaahu naga yeel wa atmimhaa calayna ilaahu nagu dhammaystir oo hanaga qaadin nicmada ducaa aada iyadana marka jaamic oo aada u kooban wax badanna taabanayso qala xadathna musa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata atabudakiyu qala xadathna sulayman bnu lmugiira can haabitin qaala kana anasun anas wuxuu ahaa idaa dacaa liakhiihi walaalkii haddii uu u alla baryayo oo uu u duceynayo yaquulu wuxuu dhahayay jacala allahu calayhi salaata qowmin abraarin jacala allaahu allah yeelo calayhi korkiisa salaata qowmin qolo ducadood abraarin baariyaal laysuu bidalamatin aan ahayn kuwa wax dulmiyo walaa fujaarinna aan ahayn fujaar yaquumuuna alleyla habeenka ayay istaagayaan oo habeenka istaago tukado wayaan wayasuumuuna annahaara maalintiina soomo iyadana waa mid aada u qiimo badan dadkaa wanaagsan ee alla agtiisa sharafka ku leh oo wanaagga iyo khayrka u yaal ducadooda allah ku yeelo ayuu dhihi jiray marka uu dad u duceynayo taana wax aada iyo aada u qiimo badan waayo sababtoo ah dadkaa ducadooda waa la aqbalayaa ta kale waxaa loo aqbalayaaba dadka tukanayo calaa cibaadillahi asaalixiin assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi asaalixiin bay leeyihin marka qofka haddii uu wanaag falo oo uu saalix noqdo dadkaa ducadooda ayuu helayaa ayib qaala xadathana bnu numayr nusaqa qaar sidan bay qorayaan bacdi nusakna marka waxay qorayaan xadahanaa abulyamaan qaala xadahanaa bnu numayr ayay nusaqa qaar qorayaan sidaasaana saxiix ah ayb oo abulyamaan baa soo horay ibnu numayr baa dambeey lianna abulyamaan wax riwaayo ah oo uu ka warinaya ismaaciil ibnu abi khaalid ma jirto tahdiibulkamaalka haddaad eegtood fiiriso marka halkan wuu kala hormariyay nushadan aniga i dhigan qaala xadahanaa abulyamaan qaala xadahanaa bnu numayr sidaas cabdullahi bnu numayrna waa ibnu numayrka <clears throat> qaala xadahanaa ismaaciil bnu abi khaalidin qaala samictu camra bna xurayhin yaquulu dahabat bi ummii hooyadeybaa waxay ila tagtay ila nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama famasaxa calaa ra'sii madaxayga ayuu masaxay wa dacaa lii birisqi risqi ayuu iigu alla baryey oo ilaahay risqi buu igaga baryey wanaagsan waa ducadii marka baabku marka tarjamo maadaama uunan u yeelin duca caam waay qaala xadahanaa muusa qaala xadahanaa cumaru bnu cabdillaahi aruumiy huwa maqbuulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad qaala akhbaranii abiyi aabihii marka waa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan albasriyu ibnu xibbaan wuxuu dhexgeliyay hiqaadkiisa adabu lmufradkana halkan xadiid oo mowquufka abuu ku leeyahay qaala ahbaranii abi can anas bni maalikin qaala qiila lahu waxaa lagu yidhi ina ikhwaanaka walaalaha atowka waxay kaaga yimaadeen min albasrati basra wahuwa isaguna yowma-idin maalinka bizaawiyati ayuu joogay zaawiyada meel basra u dhow litadcuwa allaha lahum saad alla saa ugu ducaysid iyaga ood alle u bariso lahum iyaga aada ugu bariso alle qaala waxa uu yidhi allahuma kfir lana warxamna waatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar fastazaaduu way ziyaado dalbeen way kororsiimo dalbeen faqaala midlahaa iyadoo kaleu yidhi faqaala wuxuu yidhi in uutiitum haadaa haddii kan la idin siiyo faqad uutiitum khayra addunyaa waalaakhira waa la idin siiyey adduunyo khayrkeed iyo aakhira khayrkeed oo dhan khayr adduunya iyo khayr aakhira waa la idin siiyey khayrkii adduunyada iyo kii aakhiradaba waa la idin siiyey ayuu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu ducooyinka jaamici ka dhigo oo aada usoo koobkoobo isla markaana adduun iyo aakhira labaduba sacaadadooda ay gelayso qala xadaثna abu macmari qala xadaثna cabdulwarith wahuwa bnu saciid qala xadaثna abu rabicata sinaanin wahuwa sinaan bnu rabicata albahiliy abu rabica saduuq fiihi liin dacfi baa ku jira qaala xadahanaa anas bnu malikin qaala akhada anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga waxa uu qaaday qusnan laan ayuu qabtay fanafadahu waa tuuray marka yani waa firdhiyey falam yantafid ma firdhismin oo ma tuurmin uma nafadahu falam yantafid huma nafadahu fantafada markii saddexaad qaala waxau yidhi ina subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu yanfudu lkhataayaa gafafyaalka ayay jafayaan ay firdhinayaan kamaa tanfudu shajaratu waraqahaa sida geeddu ay u daadiso caleenteeda marka dembi dhaaf baa laga helayaa subxaana allahi alxamdu lilahi qofku marka inuu badiyo fadaail badanna dabcan way kusoo aroortay qala xadahanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadahanaa salamatu wahuwa salamatu bnu wardan daciifun rawaa lahu lbukhariyu fi ladabi اlmufrad qala samictu anasan yaquulu atat imra'atun inabiya sal ly slam haweeney baa nabiga u timid tashkuu ilayhi alxaaja iyada oo marka usha uga cabanayso xaajo iyo dan aw bacda alxaajati ama xaajada qaarkeed faqaala wuxuu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa khayrin min dalika kaagaa wax ka khayr badan miyaanan ku tusaynin xaajada wax ka fiican miyaanan ku tusaynin tuhalliliina halaathiina halaathan wa halaathiin soddon iyo saddex jeer ayaad tahliilsanaysaad laa ilaaha illah haysanayna ayaad laa ilaaha ilaa laa haysanaysaa cinda manaamika hurdadooda agteeda watusabixiina halaatan wa halaatiin wataxmadiina arbacan wa halaatiin soddon iyo saddexna subxaan allahi baad dhehaysaa soddon iyo afarna alxamdu lilaahi fa tilka mi-atun waa boqol khayrun min addunyaa wamaa fiiha adduunya iyo wax ku dhex jiray ka kheyr badan tahay xadiidka salamatu bnu wardaan baa ku jira waa daciif Eh, meesha uu tuhalliliina uu le tuhalliliina uu leeyahayna takbiir waay soddon iyo saddex takbiir bacdi riwaayaatna takbiirtay soddon iyo afar ka dhigayaan oo saxiixa ku sugan wa qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam waa isla sanadkii hore ayuu la socdaa maahan tacliiq man halala miatan wa sabaxa miatan wa kabara miatan khayrun lahu way uga kheyr badantaha min cashri riqaabin toban luqumood yacni toban naf yuctiquhaa uu xoreynayo wa sabci badanaatin yanxaruhaa iyo toddoba halaad ee uu lilaahi alla darti u gowracayo waxaa uga kheyr badan taas ayb qaala faata ata anabiya sala allahu alayh waali wasalam rajulun nabiga nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ayu ducaai afdal ducada tee u fadli badan waa isla sanadkii hore sanadkan marka waa thulaathi ayb qaala salilaaha alcafwa alla cafis weydiiso waalcaafiyata fi dunya waalaakhira caafiya adduuniya aakhira su-aalo huma ataahu lgada berito kale u yimid faqaala yaa nabiy allahi ayu ducaa'i afdal qaala salilaaha alcafwa waalcaafiyata fi dunya waalaakhira fa in ucdiita alcaafiyata caafiya haddii lagu siiyo fi dunya waalaakhirati adduuniya aakhiro faqad aflaxta nii waad guulaysato waa liibaantay qala xadahanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas qaala xadahanaa shucbat can iljurayriyi waa saciid bnu iyaas can abi cabdillaahi alghanaawiy wa huwa ximyar bnu bashiir abu cabdillaahi alghanaawiy ayb alcanaziy ayaa kutubta qaar ku taalo wahuwa hiqat yursil can cabdillaahi bni saamit can abi darin can اnabiy sal l slama qaal axabu اlkalaami ila allahi kalaamka loogu jacayl badan yahay ilaahay agtiisa subxaana allahi laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah subxaana allahi wabixamdihi taas qaala xadathana salt bnu axmed huwa abu hamaam hiqatun qala xadahanaa mahdiyu bnu maymuun can اljurayriyi can jabri bni xabiibin wahuwa hiqatu caarifu biluga ibnu maajah baa ugu soo saara sunanka can umi kulhuumin ibnati abi bakrin can caaishata radia allahu canha qaalat dakala calaya anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa iisoo galay wa ana usalli anoo tukanayo walahu xaajatun xaajana uu leeyahay fa abda'tu calayhi waan kusoo waan ka daahay ayb qaala wuxuu yihi yaa caaishatu caaisha calayki bijumali ducaa waxaad ku dadaashaa ood aada u fiirisaa ducooyinka kooban ducooyinka yacnii jumal ducaa ku dadaal jumlooyin aada ku ducaysato wa jawaamicihi iyo kuwiisa kooban ayb falama insaraftu markaan gadoomay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah wamaa jumalu ducaa'i wa jawaamicuhu maxay tahay qaala quulii allahuma innii as'aluka min alkhayri kulih ilaahu waxaan ku su-aalanayaa khayr dhammaantii caajilihi wa aajilihi kiisa hore oo degdegayo iyo kiisa dambe waxau ujeedaa ka dambe aajilka aakhirada dabcan maa calimtu minhu waxaan ogaaday iyo wamaa lam aclam waxaanan ogaanin o acuudu bika min ashari kulihi baan kaa magangelaya caajilihi wa maa calimtu minhu waxaan ogaaday iyo wamaa lam aclam waas'aluka aljannata baan ku su-aalanayaa wamaa qaraba ilayha iyo wixii jannada u dhoweynaya qofka min qowlin aw camalin ah waacuudu bika min annaari baan kaa magangelaya wamaa qaraba ilayha min qowlin aw camal waas'aluka mima sa'alaka bihi muxamedun sala allahu calayhi wasalam waxaan ku su-aalanayaa wixii muxamed uu su-aalay uu ku su-aashay nabigaaga moxamed wa acuudu bika mima tacawada minhu muxamedun sala allahu calayhi wasalam wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa mima tacawada minhu muxamedun sala allahu calayhi wasalam wixii nabiyullaahi moxamed kaa magan galay adiga wamaa qadayta lii waxaad ii xukunto min qadaa in qada iyo qadar ah fajcal caaqibatahu ciribtiisa ilaah waxaad igaga dhigtaa rashadan hanuun igaga dhig wax wanaagsan marka adiga lagu qadaraya haddii eh, ay dhibaato markaa ay kugu yihiin xanuun iyo wax lamidana eh, caaqibadiisu rashad iyo markau noqonayo markaad ku sabarto ajarna adoo ka helay ka dhex baxdo eh, khayrka iyo barwaaqadana waa imtixaan iyadane inaad iyadu marka aad khayrka hesho iyo barwaaqadana inaad ku shukriso caaqibasan ayay marka taasi noqonaysaa qaala baabu salaati cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga oo lagu salliyaa waxay ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay marka asalaatu cala anabiyi sala ll salam aada iyo aad bay u qiimo badan tahay waana nala amray oo yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima bou alla yiri wax badan baana lagu gaaraa culimada qaarna kutubay ka alifeen oo dadkii ugu horreeyay wax ka alifay ismaaciil alqaadi baa kamid a ah fadlu salaati cala nabiyi sal l l salam kitaab aada jaamic u ahna ibnulqayim baa ka qoray axkaamtiisa iyo mawaadinu salaati cala nabiy iyo jalaa-ul afhaam ayaa la yiraahdaa khaydari laftiisa mid buu leeyahay riwaayaadka uu ku jamciyey tilmiidka ibnu xajar tilmiidka kale ibnu xajar sakhaawi isaguna wuxuu leeyahay alqowl lbadiic fi salaati cala alxabiib shaafiic ayb qala xadahanaa yaxya bnu sulaymaan wahuwa aljucfiyu saduuqu qala xadaanii bnu wahbin qala akhbaranii camru bnu lxaaris can daraajin daraaj abu samxi ana abalhaytham marka daraaj riwaayaatuhu can abilhaytham mudariba axaadiidtiisa kale waa iska mustaqiim abu daawuud sidaasuu yiri ayb can daraajin abalhaytham xadahahu can abi saciidin alkhudriyi can الnabiy sal slm qaal ayuma rajuli muslimi ninkii oo muslima lam yakun cindahu sadaqatu sadaqa aynan u ahaanin oo aan waxu sadaqaysta haysanin falyaqul fii ducaa'ihi ducadiisa ku yiraahdo allahuma sali calaa muxamadi cabdika warasuulika wsali cla almu'miniina wاlmu'minaati wاlmuslimiina wاlmuslimaati fainaha lahu zakaatu zakay u noqonaysaa ayb qala xadaثna mxamed bn اlclاء qala xadaثna isxaaq bnu sulayman can saciid bn cabdالraxman mawla saciid bn اlcaas qala xadaثna xandalة bnu caliyin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal man qaala qofkii yidha allahuma sali cla muxamedi wcla ali muxamed kama salayta cla ibrahima waali ibrahim wbarik cla muxamedi wcla ali muxamed kama baarakta cla ibrahima waali ibrahim wataraxam cla muxamedi u naxariiso wclى ali muxamedi kamaa taraxamta clى ibraahima waali ibraahim shahidtu lahu waxaan ugaga marqaati kacayaa ywma alqiyaamati maalinta qiyaama bishahaadati shahaado washafactu lahu waanan u ergeynayaa waa u shafeecayaa ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dabcan saciid bn cabdiraxmaan mawla saciid bn alcaas baa ku jira jahalana ninkaa ku sugan ayb qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna salamaة bnu wardan qala samictu anasa wamalika bna aws bni اlxadathan ana الnabiya sal ly slam nabiga kharaja wuu baxay yatabarazu isaga oo markaa yani xaajo banaanka uu aadayo falam yajid axada qof ma helin yatbachu raaco fakharaja cumaru baa raacay faatbacahu wuxuu ayb fattabacahu bifakhaaratin bou la raacay fakhaara dhoob dheri ow amase midhara ama aalad biyaha weysada lagu shubto buraashadii wax lamidoo lagu dahaarada biyaheeda lagu qaato fawajadahu wuxuu arkay saajidan isagoo sujuudsan ayb fii masrabin meel markaas yacnii ay biyuhu maraanoo xawd ah dar ah dar fatanaxa oo dhinacyaduna geeda uga yaalaan fatanaxaa fatanaxaa marka isagoo meeshaa ku sujuudsan buu arkay fatanaxaa waa ka fogaaday cumar xoogaa ka yar fogaaday fajalasa wara-ahu gadaashiisii buu fariistay xataa rafaca anabiyu sal ll slam ra'sahu ilaa nabigu madaxiisu kor uu qaaday faqaala wuxuu yidhi axsanta yaa cumaru cumar waad hagaajisay xiina wajadtanii markaad i aragtay saajidan inaan sujuudsanahay fatanaxayt canii aada iga igaga bayrtay ina jibriila jaa-anii jibriil baa ii yimid faqaala man sallaa calayka waaxidatan qofkii mar kugu salliyo sala allahu calayhi cashran ilaahay toban jeer buu u naxariistaa bal feer intaa ku helaysid mar walbana ilaahayda nebigiisa haddaad ku sallisa haddii kaleba darajada nebigu waa un joogaa darajadiisa adigii baa marka wax ku helayo abaalna waad gudanaysaayo abaalka uu rasuulka kuu galay sala allahu aleyh waali wasalama shukrigiisa iyo mahadnoqiisa waxaa ka mid ah inaad ku salliso ood ilaahay salaad iyo salaam u weydiiso wa rafaca lahu cashra darajaatin toban darajo ayuu kor ugu qaadaa qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa yunus bn isxaaq can burayd bni abi maryam xadiidkan hadda aan soo marna waa hulaathi asaga laftiisa min hulaahiyaati lkitaab ilaa sideed xadiid meelahaas oo ayuu leeyahay kitaabka oo hulaathiyaad qaala xadahanaa abu nucaym qaala xadahanaa yuunus bnu isxaaq can yaziida bni abi maryam qaala samictu anas bna malikin can اnabiyi sal l slama qaal man sallaa calaya waaxidatan mar qofkii igu salliya sala allahu calayhi cashran toban bou alla markaa u toban jeer buu alla u naxariistaa waxada canhu wuxuu ka dejiyaa cashra khadii'aatin toban dembi maksab marka aada u badan qaala baabu qaala baabun man dukira cindahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam falam yusali calayhi qofkii nebiga agtiisa lagu sheego ee aan ku sallinin xaalkiisu sidee noqonayaa qaala xadahanaa cabduraxmaan ibnu shaybata huwa cabduraxmaan ibnu cabdilmalik ibni shaybata alxizaamiy saduuqun yukhdi qala akbaranii cabdullahi bnu naafic alsaa'iq wahuwa abu muxamed almadaniyu hiqatu saxiixu lkitaab fii xifdihi liin muslim ayaa u wariyo an caasim bni zayd can cisaam bni zayd caasim buu qorayaa laakiin waa cisaam can cisaam bni zaydin wahuwa maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad ayb waathnaa calayhi bnu abi shayba waathnaa calayhi bnu shaybata khayran ayuu ku ammaanay can moxamed bn lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalama nebiga raqal mimbara mimbarkiibuu fuulay falamaa raqaa markuu fuulay adarajata aluulaa darajada hore ayb qaala waxa uu yihi aamiin ayb uma raqaa waa koray haddana athaaniyata faqaala aamiin huma raqa athaalithata faqaala aamiin faqaaluu yaa rasuula allah samicnaaka waxaanu ku maqalnay taquulu inaad dhahayso aamiin halaatha maraatin qaala lamaa raqaytu markaan koray raqaa weyaan marka mudaarica maadiga ficilkan ayb raqiya marka la yidhaha wax ku tufay lamaa ayb lama raqaytu darajata aluulaa markaan koray mimbarka darajadiisii hore jaa'anii jibriilu baa ii yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala waxa uu yidhi shaqiya cabdun addoon baa dhur darsaday adraka ramadaana ramadaan soo gaaray fansalakha minhu ou ka siibtay walam yukfar lahu isagoon loo dhaafin yani aan loo dembi dhaafin faqultu aamiin ayaan iri uma qaala shaqiya cabdun addoon ayaa dhur darsaday oo ayaan darsaday adraka waalidayhi labadiisii waalid soo gaaray ow axadahumaa ama midkood falam yudkhilaahu ljanna jannada aynan gelinin sabab u noqonin faqultu aamiin uma qaala shaqiya cabdun dukirtu cindahu dukirta cindahu addoon ayaa ayaan darsaday oo nasiib xumaaday agtaada lagu dukirta lagulagu sheegay adiga cindahu agtiisa lagugu xusay walam yusalli calayka aan kugu salinin faqultu aamiin ayaan iri xadiidkan marka shaahid buu leeyahay imaan doono lix boqol afartan iyo lix ku imaan doono qala xadathana ibraahimu bnu muusa qala xadathana ismaaciil bnu jacfar qala aqbaranii alcalaa can abiihi can abi hurayrata ana rasuula llahi sal ly slam qaal man sallaa calaya waaxidata sala allahu calayhi cashraa haddaan soo marnay qaala xadaثna mxamed bn cubayd اllaahi qaala xadaثna bn abi xaasim can kahiiri yarwiihi can اlwaliid bni rabaax wahuwa almadaniyu saduuqu can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam raqal minbara bou fuulay faqaala aamiin aamiin aamiin qiila lahu yaa rasuula allah maa kunta tasnacu haada maxaa ku samaynaysay kan faqaala wuxuu yidhi qaala lii jibriilu wuxuu igu yidhi raqima anfu cabdin addoon sankii ayaa carada gaaray oo dulloobay adraka abaweyhi ow axadahumaa labadiis aaba ama midkood soo gaaray lam yudkilhu ljanna aynan gelinin qultu aamiin suma qaala raqima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu uu kusoo galay lam yukfar lahu aan loo dhaafin faqultu aamiin suma qaala raqima anfu mri mri'in dukirta cindahu agtaada lagu xusay adiga agtiisa dukirta lagu sheegay cindahu ninkaa agtiisa falam yusalli calayka aan kugu sallinin faqultu aamiin ayaan iri xadiidkan marka muslimna waa soo wariyey can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayra isagoo ah ayb qala xadathana caliyun huwa caliy bnu cabdillahi almadini qala xadathana sufyaan waa ibnu cuyayna qala xadathana moxamed bnu cabdiraxmaan huwa moxamed bn cabdiraxmaan bni cubaydin alqurashiy mowla ali talxa hiqatun oo min rijaali muslim buu ka mid yahay qaala samictu kurayban abaa rishdiin can ibni cabaas waa kurayb mowla bni cabaas can ibni cabaasin can juwayriyata binti alxaaris ibni abi diraar <coughs> ana nabiya sal l ly slama kharaja min cindihaa agteeduu ka baxay wa kaana smuhaa bara ayaa la dhihi jiray faxawala nabiyu sal ly slam ismahaa magaceeda waa bedelay fasamaaha juwayriyata ayuu ku magacaabay fakharaja waa baxay ayb zaynabna way kusoo aroortay in bara la dhihi jiro nebigu ka bedelo zaynab u bixiyey taasaadna moodaa inay aada usii xoog badan tahay ayb fakharaja wuu baxay wakariha wuxuu kahday an yadkhula inuu galo wasmuhaa bara inuu u galo wasmuhaa bara iyadoo barra magaceeda leedahay uma rajaca ilayhaa waa usoo laabtay bacdamaa tacaala nahaaru maalinkii markuu kor noqday bimacnaa markuu aad maalintii usoo badatay wahiya fii majlisihaa iyadoo fadhiso waa barqadii faqaala waxa uu yidhi maa zilti fii majlisiki kama zuulin miya inaad majliskaagii fadhiso laqad qultu bacdaki gadaashaa waxaan idhi arbaca kalimaatin afar kalimadood halaata maraatin saddex jeer low wusinat bikalimaatika adiga kalimaadkaaga haddii loo miisaamo wasanathunna ay u dhignaan lahayd ay u miisaanmi lahayd marka waxaad dareemaysaa rasuulka sal alla ly salam dikrigiisa ma'huurka ah waxyibaa ku dheeca intiisa yar ajar badan baa lagu helaa haddaad adigu wax badan fadhiso waxa yar ee ma ah ee nebiga ka yimid baa ajar badan lagu helaa iyada marka way iska dik adkaar bay akrinaysay markaas wuxuu yidhi gadaashaan anugu afar kelmadood ayaan iri haddii loo miisaan saaro wixii aad tiri waa u miisaan noqonaysaa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi kow waridaa nafsihi labo wazinata carshihi saddex wamidaada ow madada kalimaatihi afar intaas ayb ilaahay baa amaanan ilaahay baa nasahan wabixamdihi allah nasahaya wabixamdihi anoo mahadiisa ku dheehan cadada khalqihi khalqigiisa intay tira qabaanoo jeer wa ridaa nafsihi nafsadiisa raalli ahaanshadeeda ayaan alla nasahayaa xumaanka hufayaa ammaanayaana marka ridaa nafsihi alla inuu naf leeyahay laga qaadanaa ko waxaa laga qaadanaa inuu raalli noqdo ilaahay subxaanahu watacaala sifatulkhalqi inuu ku sifaysan yahay waa laga qaadana waziinata carshihi carshigiisa culays intuu ka qabo waziinata carshihi marka ziinata carshihi isagana carshiga inuu aada iyo aada u weynin badan yahay ayaad arkaysa ayib wa wamidaada aw madada kalimaatihi kalimaadka alle midaadkooda qadooda qad haddii hadda la yiraha kalimaadka allaha lagu qoro badaha haddii laga dhigo qad way dhammaanayaan badaha kalimaadka alle aad bay u badan yihiin walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxur ma nafidat kalimaat llah ayb xadiidka muslim baa soo saaray laakiin magaca bara in la bedelay oo loo bedelay eh, juwayriya fi qisati fi hadihi اlqisa muslim kuma soo saarin waayah qala mxamdu bukhaariy xadathna <clears throat> caliyu qaala xadahanaa bihi sufyaan gayra maratin bou noo sheegay qaala xadahanaa muxamedu can kuraybin can ibni cabaas an anabiya sal l slam kharaja min cindi juwayriya walam yaqul ma dhihin can juwayriyata ilaa maratan hal mar maahani oo riwaayadii hore haddaad fiiriso can ibni cabaas can juwayriya waay riwaayadanna waxaa weeyaan can ibni cabaasin ana nabiya sal ll ly slam kharaja min cindi juwayriya marka musnad ibni cabaas waaye kan hadda midkii horena waa musnadu juwayriya qala xadathana bnu salaam qala xadathana abu mucaawiyata can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ly istaciiduu billahi alla ka magangala min jahannama istaciiduu billahi min cadaabi alqabri istaciiduu billahi min fitnati almasiixi addajaal istaciiduu billahi min fitnati almaxyaa walmamaat qaala baabu ducaa'i alrajuli calaa man dalamahu habaarka qofka uu habaarayo ciddii dulmisay qaala xadathana alxasanu bnu rabiic huwa abu caliyin alkuufiy hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala xadathana bnu idriis wa cabdullahi bn idriis alawdiy can leythin can muxaarib bni dithaar can jaabirin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yaquul allahuma aslix lii samcii ilaahu samcigayga maqalkayga iyo hagaaji wa basarii aragayga wajcalhumaa ilaahu igaga dhig alwaarithayni minii labada idhaxlayo yacnii jirkayga kale marka uu daciifo waayeel noqdo quwadii jirka kale ku jirtay daciifay iyaga ii geli waayo macnaheeda sida alimaamu nawowi adkaarka iyo uu ku sharxo wansurnii ii gargaar calaa man dalamanii qofkii idulmiya igaga gargaar wa arinii minhu ilaahu iga tusta thari argoosigeyga ayib marka qofka inuu habaari karo waay qof hadduu dulmiyo laa yuxib llahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim qala xadahanaa muusa qala xadahanaa xamaadu can muxamed bni camrin can abi salamata ayb can abi hurayrata abu salaamata bn cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala kaana nabiyu sal l slam yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga allahuma maticnii bisamci wabasarii wajcalhuma alwaariha minii wansurnii calaa caduwii wa arinii minhu harii ayb farigayga iyo argoosigayga ilaahu iga tus qala xadaثna caliy bn cabdillaahi qala xadaثna marwan bnu mucaawiya wahuwa alfazariyu qala xadaثna sacd bnu ariq huwa sacd bnu طariq bn ashyam alashjaciy wahuwa hiqat qala xadaثanii abi ayb abi marka waa saxaabi ayb xadiid buu leeyahay qaala kunaa nacduu kunaa naqduu ila nabiyi sal l slam nabigaan u kallahaynay fayajiiu rajulu qofka waa imaanayey watajiiu lmaratu ninkaa imaanayay watajiiu lmar'atu haweeneyda imaanaysay fayaquulu yaa rasuula allah kayfa aquulu sideen dhahaa idaa sallaytu haddaan tukanayo fayaquulu qul allahuma qfir lii warxamnii wahdinii ilaahu ihanuunii warzuqnii sidaa haddaad tiraa faqad jamacat laka dunyaaka waakhiratak faqad jamacat laka waxay ku ururisay ducadaasi dunyaaka adduunyadaada iyo waaakhirataka aakhiradaada qaala xadahanaa caliyun qaala xadahanaa sulaymaan bnu xayaan wahuwa abu khaalid alaxmar qaala xadahanaa abu malik qaala samictu abi ayb ayb qaala samictu abi walam yadkur ma sheegin idaa sallaytu yani ma sheegin taas ayb wataabacahu cabdulwaaxid wayaziid bnu haaruun cabdulwaaxid bnu ziyaad iyo yaziid bnu haaruun ayaa abuu khaalid ku mutaabiciyey muslim baana soo saaray ayb mutaabacaadkaas ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm cla nabiyina muxamed